nana kama yeelin alle allaa-i haweenkaasoo tudaahiruuna aad ka dhaaranaysaan bimacnaa aada leedihiin anti calaya ka dahri ummi waxaad igala mid tahay dhabarka hooyaday oo kale amba sida walaashay oo kale ad iga tahay minhunna haweenkiina kamida ah, kuwaana alla kama yeelin ummahaatikum hooyooyinkiin alla kama dhigin wamaa jacala kama yeelin alle adciyaa'akum kuwaad sheeganaysaan inaad dasheenna abnaa'akum inamadiinnii alla kama dhigin carnama aad dasheen daalikum kiinaasi aad leedahay ninku leeyahay hooyadaybaad haweenaydiisii igala mid tahay amba ilma aanu dhalinba uu sheeganayo qawlukum hadalkiina uu weeye waa hadal uun biafwaahikum afka aad ka tiraadeen wallahu allana yaquulu alxaqa xaqa ayuu alla yidhaahdaa wahuwa huwa alla yahdii wuxuu wax ku hanuuniyaa assabiil macnaha dariiqa toosan aayaadkani laba xukun oo jiri jiray ayaa labada xukunba inay baatil yihiin ilaahay ku caddeeyey subxaana ayadoo ilaahay arrinta gogol hordhac amba gogol dhig uga dhigay inaanu qofna ilaahay calooshiisa gelin laba qalbi maa jacala allahu alle uma abuurin baad odhanaysaa ay khalaqa lirajulin qofna rajulka qof baa loo jeedaa min qalbayni laba qalbi ilaahay umay uma samaynin labadaa qalbi oo fii jawfihi marka arrinta kale xaaraantii waxa weeye intaan axkaamta ka dhalanaysa amba ka rasigmaysaba aan la gaadhin in haweenayda ku yidhaahdo hooyaday oo kale ad iga tahay amba dhabarka hooyaday baad igala mid tahay amba walaashay oo kale waa isku xukun weeye amba haweeney weligii baa isaga muxaramka ah qisadani haddii ayaha yidhahdo axkaamteedu waxay noogu iman doontaa waan ujeedaa xukunkan fii suurati almujaadala insha allah laakiin waxa weeye hadalka laftigiisa waa beenaba waa been waana muxaram xaaraan weeye aslaalatamba waayo ilaahay baa ku sifeeyey munkar iyo qawli zuur labadaba inuu yahay marka ma banaana inuu ninku yidhaahdo hooyaday oo kalaa adiga tahay inuu sidaa yidhaahdo arrin banaan maaha oo wanaagsan waana xaaraan weeye arrinta kale ilaahay halka ku baabiiyey waxa weeye yani waxyaaba jiri jiray baa iska jiro adciyaa waa jamcu daciyin weeye carabtu eh, waxay dhaqan u lahaayeen nin ayuunba ilma aanu dhalin odhanaya anigaa dhalay tabani baa la yidhaahdaa ilmahaas aanu dhalin inan aanu dhalin baa isaga loo tiirinayaa waa in hebel hebelunba la odhanaya waxaana la yidhaahdaa arrintani waxay kusoo degtay saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu saabit ila markii hore zayd ibnu moxamed ayaa la odhan jiray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu dhalay ayay sidii waxuu dhalay oo kale ugu yeeli jireen marka waxaa la yidhahdaa ilxaaq yani ilaahay wuxuu sarayaa haleeshiinta noocaasa qofka qof aanu dhalan la haleeshiiyo amba nisbada noocaasa wamaa jacala alla ma nin weeye amba kama yeelin adciyaacakum kuwa la idinku sheego ee la idinku yeedhaayo ima hebel hebel iyagoon ahayn amba idin sheeganaya abnaa'akum inamadiinna alla kama dhigin subxaanah daalikum hadalkaasi aad tidhaahdaan hooyaday baad igala mid tahay ambaba mid aydaan dhalin aad sheegataan qawlukum waa hadalkiinnii uun weeye biafwaahikum afka aad ka tidhaahdeen waa hadal af laga yidhi oo aan xaqiiqa lahayn wallaahu allana yaquul alla wuxuu yidhaahdaa alxaqa xaqa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala uu ku hadlaa daa'iman oo abadaa wa huwa yahdi halle wuxuu wax ku hanuuniyaa asabiil amba wahuwa halle yahdii wuxuu wax ku hanuuniyaa asabiil dariiqa toosan ayaa ilaahay wax ku hanuuniyaa subxaanahu watacaala waa asiraat almustaqiim ma arkaysaa mufasiriinta qaarkood waxay sheegayaan nin quraysha uu ka mid ahaa nin la odhan jiray dulqalbayn way sheegeen wallahu aclam markaa sababtu caam inay iska tahay ay waxaynu qaadan doonaa ciradu inay caamun tahay udcuu ugu yeedha hum kuwa aydaan dhalin ee laydinku yeedho liaabaa'ihim magacyada aabbahood ugu yeedha udcuu ugu yeedha hum kuwa laydinku sheego inaad dhasheen ase aydaan dhalin liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeedha oo ina hebel hebel nin walba magicii aabbihii ugu yeedha baa ilaahay subxaana kuwa yeedhmada masjarkaa laga fahmayo halkaa ayaad u celinaysaa damiirta kuwa kaas macnaayeedmada loogu yeedhayo qofka aabbihii dhalay ayaa aqsabu ugu toosan amba ugu cadaaladsan cinda allahi alla agtiisa aqsaba yani kaasaa ugu cadaaladnimo ugu cadaalad badan cinda allah fain lam taclamuu haddaydaan garanaynin fain lam taclamuu haddaydaan garanaynin aabaa'ahum aabbayaashood haddaydaan garanaynin fakhwaanukum walaaladiin weeye fidiini diinta alle idinkula walaalaha ah oo yacnii qofka haddaanad aabihiiba garanaynin amba aad garanba weydo ciddii dhashay islaamna uu yahay sifadu waa diinta un weeye markaa fain lam taclamuuha fain lam taclamuu haddaydan garanayn aabaaahum aabbayaashood aabaa'ahum fa ikhwaanukum walaaladiin weeye fi ddiini idinkula walaala ah wamawaaliikum ilmaadeeradiin weeye wamawaaliikum ilmaadeeradiin weeye walaysa ma ahaanin calaykum korkiinna junaaxun dembi walaysa ma ahaanin calaykum korkiinna junaaxun dembi fiimaa kii dembi idinkuma jiro fiimaa kii dembi idinkuma jiro akhda'tum aad ku halmaantaan macnaa shayga aad ku gabtaan ee aydaan u badheedhin siimaa kii dembi idinkuma jiro akhda'tum aydaan u badheedhin aydaan u badheedhin dembi idinkuma jiro bihi maagaa walaakin ha yeeshee macnaha dembigu wuxuu idinku jiraa maa ay siimaa kii ayuu dembigu idinku sugan yahay tacamadad ay u bareedo quluubukum qalbiyadiinu ay u bareedaan walaakin ilismu qadar walaakin ilismu dembigu maa fiima kii ayuu idinku sugan yahay tacamadad ay u qasado amba ay u bareedo quluubukum qalbiyadiinu ay u bareedaan wa kaana allahu alle wuxuu ahaa yahayna gafuura allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima ee naxariista badan leh annabiyu nebigu annabiyu nebigu calayhi salaatu wasalaam awlaa isaga ayaa kaga xaqnimo badan bilmu'miniin mu'miniinta isaga ayaa kaga xaqnimo badan min anfusihim lafahooda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu halkan baray naxariista iyo u rasuulku ummadiisa u turayo iyo siduu ugu naseexaynayo markaasaa ilaahay wuxuu ka dhigay awlaa bihim min anfusihim xataa naftaada in rasuulka ilaahay kaa dhigo kaagana tulis badan yahay weeye marka xukunkiisu waa muqadamun calaa ikhtiyaarihim maadaama naftaada uu kaaga dhow yahay naftaadu waxay doonaysana xukunkaagu waa inuu kaaga xukunkiisu waa inuu kaaga dhowaado weeye ma arkaysaa iimaankaaguna weli caadi maaha inta aanad naftaada iyo maalkaaga iyo ubadkaaga iyo dadka dhammaantoodba aanad ka jeclaanin rasuulka ilaahay waa jeclaan maaragtay dee sharci ah weeye oo ah inaad ku camal fasho rasuulka ilaahay wuxuu la yimi annabiyu rasuulku awlaa isaga ayaa kaga xaqnimo badan bilmu'miniina mu'miniinta isaga ayaa kaga xaqnimo badan min anfusihim lafahoodaba macnaa naftaadaba isaga kaaga xadrimo badan wa aswaajuhu haweenkiisuna ummahaatuhum hooyooyinkood weeye wa aswaajuh rasuulka haweenkiisuna ummahaatuhum hooyooyinkood weeye xaggee ayay hooyo uga yihiin xagga xurmada oo yacni lama guursan karo haweenkii rasuulka iyo xagga ixtiraamka iyo weynaynta iyo sharfidda laakiin may bannaanayn in lala khalwoodo sidaas oo kale teeda kale xurmadani ay guurkoodu xaaraamtaha umay tallaabaynin hablaha ay dhaleen ijmaac ayaa sidaa ku gudsan oo haweenka hablaha rasuulka waa la guursan karaa waana la guursadayba oo ma haweenkiisa se lama guursan karaynin ma la odhan karaa markaasi waa akhawaatu muuminiin hablihiisa haweenka dee rasuulku qabi jiray walaaladood raggay walala ahaayeenna aqwaalu lmu'miniin ma la odhan karaa waa masale ahlulcilmigu ay ka hadleen allah wuxu uhi subxaana watacaala wa azwaajuhum rasuulka haweenkiisuna ummuhaatuhum weeye hooyooyinkood ummuhaatu lmu'miniinkii weeye wa ulil arxaam wa ulil arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ahina bacduhum barkoodba awlaa kuwii ka xiga weeye amba kaga xaqnimo badan bi bacdin barka kale oo rixmkaa la isku dhexlaya qofka qofku wesi dhaweeyey buu ku dhexlayaa maaragtay fii kitaabi illaahi ayay kaga xaqnimo badan yihiin fii kitaabi illaah alla kitaabkiisa oo fii xukmi illaahi loo jeedo halkan amba lowx almaxfuudkaba min almu'miniin mu'miniinta ayay iskaga xaqnimo badan yihiin amba ularxamka oo min almu'miniina ah waalmuhaajiriina ah amba min almu'miniina mu'miniinta ayay iskaga camiimo badanyeen walmuhaajiriin oo waagii hore haddii iimaanka iyo hijrada la isku dhexli jiray dee iminka waa la nasakhay taasoo qaraabaa la ysku dhexlayaa oo waktiyadii hore dee muhaajiriinta iyo ansaartu way isdhexli jireen min almuhaajiriina la ysku dhexlo ayay iska xigaan marka awlaadaa ku xig min almuminiina muminiinta ayay iska xigaan iyo almuhaajiriin oo yani dadku qaraabunba isku dhexlayaane masalada iimaanka maanta layskuma dhaxlaayo oo masalan haddii aan dee qofka qaraabada waxaa loo jeedaa inay qaraabada mu'miniintuna isdhaxlayaan bale qaraabadii amba ah, xigtanimadii xagga iimaanka iyo hijrada waa la laalay isku dhaxlidii laysku dhexlaayay ilaa an tafcalu haddaydan u samaynin ilaadi waa in iyo laa intii shardiyada ahayd iyo laadaa naafiyada ama nuunkii inta iyo laamka ayaa iskuid qaansan ilaa an tafcaluu haddaydaan u samaynin ilaa an tafcaluu inaad u samaysaan mooyaane haddaydaan inaad u samaysaan mooyaane ilaa awliyaa'ikum awliyadiina inaad u samaysaan macruufa yacni macruuf inaad u samaysaan mooyaane dee yacni dhaxalkii la isdhexlaayey maanta ma jiro weeye waa ilaadii ila an tafcaluu macnaa waxaan ujeedaa waa istimacgii bay ahayde mayna intaan u qaatay ila an tafcaluu inaad u samaystaan ilaa awliyaa'ikum kuwa xiriirkiina ah xiriirku idinka dhexeeyo macruufa wanaag inaad u samaysaan mooyaane waa uu tegey miraaskii laysku dhexli jiray maaragtay walaha ansaarnimada amba muhaajirnimada laysku dhexli jiray marka intaad istimacgii ahayd weeye sii hore wahmi bayga ahayd kaana daalika kaasi wuxuu ahaaday xukunkaasi fi kitaab ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku horyahay oo lowhal maxfuudka ee mashkuura ah, midna qoray oo lagu sabareeyey waskur xus nebigow idwaagii akhada allaahu alla uu qaaday akhada allaahu waskur xus akhadnaa aanu qaadnay min annabiyiina ambiyada aanu ka qaadnay miisaaqahum dhaartoodii almiisaaqu huwa alcahdu alyamiin miisaaqahum axdiga markaanu ka qaadnay balxus ambiyadii wa minka adiga aanu kaa qaadnay isagaa loogu horraysiiyey ambiyada kuwada la ydhaha ulilcasmiga shanta ah wa min nood nood baanu ka qaadnay ulilcasmiga haddaad maqasho ulilcasmiga la magacaabay oo nebiyiin marka hore waa la camimay marka dambena waxaa la keenay waa min baabi casl khaasi cala alcaam wa minka adiga aanu kaa qaadnay wa min nuuxin aanu ka qaadnay wa ibraahiima aanu ka qaadnay wa muuse aanu ka qaadnay wa ciise aanu ka qaadnay ciisa ibna maryama maryam inankeeda ah kuwan ayaa la yidhahdaa shadda ah xilliga ilaahay ballanka ka qaadnay waa goor uu ka qaaday waa goorma waa markuu ilaahay dirayay subxaana watacaala ahlu qaarkood waxay qabaan markii caalamudarka waxaa la yidhahda marka nebi aadam markii laga soo saaray baa laga qaadayna waa la yidhahdaa wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay minhum ambiyada xaggooda miisaaqa ahdi baanu ka qaadnay ama naar qariiba adag baanu ka qaadnay baa ilaahay subxaana watacaala markaa rususha ilaahayna ilaahay wuu weydiin doonaa bal cadigoodan inay fuliyeen iyo in kale maxaa ilaahay cadiga uga qaaday liyas'ala kuwa alla u weydiiyo asaabiqiina macnaha kuwa ku runta sheegay siduu alla uweydiiy siduu alla u weydiiyo can sidqihim runtooda almubaliqiin almuadiina can rusul markaa saadiqiintu waa kuwa rususha ilaahay waxyiga ka sii qaadayna waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa rususha laftoodaba ayaa ilaahay weydiinayaa dacwaddii inay gaadsiiyeen iyan kale dadkana waa la weydiin doonaa liyas'ala si alla uu su-aalo asaabiqiina kuwa runta sheegay su-aal lagu weydiiyo can sidqihim waa rusushii ma gaadsiiseen maca waa la imtixaamaya waa la doonaa waacadda wuxuu u diyaariyey alleh lilkaafiriin kuwa kaafiriinta alle wuxuu u diyaariyey cadaabaa buu u diyaariyey cadaabkaasoo aliima ay mu'lima waxanuujiyabaa ilaahay u diyaariyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow udkuruu xasuusta fayloogina nicmata allaahi ilaahay nicmadiisa xasuusta amba nicmaysa dheh fasir adin ku cabiro nicmat allaahi alla nicmadiisa xasuusta calaykum rabbi korkiina uu yeelay amba nicmaytu alla idiin nicmeeyey id xilligii uu rabbi idiin nicmeeyey amba id xilligii waagi uu idiin nicmeeyey jaaadkum ay idiin timi jaaadkum ay idiin timi junuud ciidamo ay idiin yimaadeen waa ciidamo duulaana waa ahzaab waa isbahaysi waa hufan waa huwan weligeed ba wax lagu yaqaanay gaaladu bay ahaayeen intay col fara badan soo urursadaan inay muslimiinta kusoo duulaan oo fa arsalnaa aanu ku sii daynay aanu ku diray calayhim korkooda riixa dabayl iyo wa junuuda ciidamo annana aanu ku diray junuudaasoo lam tarawhaa aydaan arkaynin oo malaa'igta ilaahay ku daayay subxaanahu watacaala warba waadaa xasuusta ilaahay subxaana watacaala khalaq iyo khalkhal iyo halca ayaa maaragtay ayuu alla ku riday waa junuuda aanu ku daran lam tarowha aydaan idinku arkaynin malaa'ig baa qulubtooda gilgishay malaa'ig buu alla ku sii daayey waad garanaysaa xudayfa ibnu yamaan radia allahu canhu ma arkaysaa waa kii lahaa nin baa ku yidhi low adraktu rasuula sal l slam kaataltu macahu markaa ardayka waa kii lahaa ma sidaasaad samayn lahayd markaasuu wuxuu yihi rasuulka waa kii diri jiray maaragtay ninka xudayfa la yidhahda habeenkan axsaab ayaa rasuulku diray habeen dabayl badani dhacaysay buu ahaa markaa rasuulka ayaa yidhi alaa rajulin yaatinii bikhabari lqawmi yakunu macii ywma alqiyaama salow ayaa taga oo nimankaa warkooda ii keena gaalada ah dabad anigana qiyaamaha ila rafiiqa oo nin keliyo haddee la waayo colweynaa meesha ku deganoo maaragtay imtixaan iyo balaayo o dhan baa taagan nin kula ayaa hadli waayo mar labaad baa rasuulku ku celiyey mar saddexaad buu sidii oo kale yiri markaasaa haddana rasuulku yii yaa xudayfa qum ninkaca ayaa la waayo saxaabadaadu baragadu yaa xudayfa qum fa'tinaa bikhabarin min alqawm shaco jeen buu yihi marka warka keen falam ajib buddan ibdacaanii dacaanii an aquum oo qiimahooda qiimahoodan wax kaloo yeela damaan garanayso wax kale oo uciid falan ajid budda wax kaloo sameeyo maan garanayn ma hadduu rasuulku i magacaabay inaan kaco waxaan ahayn oo meesha ii yaalay may jirin markaasaan tegey bui i'tinii bikhabari lqowm war ii nimanka argagaxa gelini markaasaan tegey marka soo socday bui kow baran baa jiray moogta kaanamaa amshii fii xamaamin abu sufyaana yaslii dahrahu binaar isagoo dabjeexay ya yaslii baamar oo dabjeexinta isalli ha u qaadanin mushrik bu aha markaa abu sufyaan inta ogtahay xadiiska muslimka ku jiray isagoo dabjeexay xaya maaragtay xaya ala sala marka lala saasoo kale ma og yaslii dahrahu binaar fawadactu sahman fii kabadi khawti seetalleeb baan qaaday oon qaansada beerka u dhigay buu yidhi wa aradtu an armiyahu markaasaan damca inaan ku sii daayo dabadeed hadalkii rasuulkaan xasuustu yihi xafidini hargeja hayga jelinin ma arkaysa wallaahi law ramaytuhu la asabtuhu haddaan markii ku tuuri lahaanba ku gani laha waan la heli lahaa buui marka haddana ilaahay uu jabigu buu kuleeliga kaanama anfii fii xamaamin faataytu rasuul lahi sal alay waslam intii uu sii socday intuu colka ku dhex jiray kulayl baa ilaahay maarag markii dambu qabow ku dhacay uma asaabanii albard marka arrintii baa rasuulka u sheegay waakii rasuulku maradiisa qayb kamida huwiyey ma arkaysaa falama salnaa imaa xata sub walamaa nasaxtu qaala rasuul lah sal slam qum yaa nawmaan rakabu maarag markaa isbahaysiga iyo dullaanadan gaaladu weligood noocaas iska aha moogti muslimiintana in badan oo tarta wada qaar kuwii rasuulka la joogay qaarkood aadyaadi doontaa maogtay marka ilaahay ka warramayo munaafiqiin baa dhex gashay wa kaana allahu alla wuxuu ahaa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ahaaday basiira alla arkaya id xilligii xasuusta taa hore u ka bedel id waagii bal markaa xasuusta jaa-uukum ay idinkaga yimaadeen min fawqikum xaggiina sare bari bay kaga yimaadeen waa min alwaadi xagga kore wey wa makaanan wa makaanan meelna aydinka wa min asfala meel ka hoosaysana aydinkaga yimaadeen minkum xaggiina ay wa min makaanina ay idinkaga yimaadeen meel asfala ka hoosaysa minkum xagga hoose galbeedka iyo xaggana quraysh ee gafara idinkaga timi xagga kore waa xagga bariga xagga hoosaysaana waa min asfal xagga makay kaga yimaadeen waid barwaagii xasuusta saawad ay leexatay siiratay alabsaaru aragyaduna ay leexdeen ee cadowgan faraha badan inay eegaan mooyaane dhinac kaleba ay eegi waayeen saawad ay leexatay alabsaar oo wabalawad ay gaadhay alquluubu qalbiyaduna ay soo gaadheen alxanaajira kalxamaha jamcu xanjara waa dhuunta oo ay gaadhay alquluubu qalbiyaduna ay soo gaadheen alxanaajira dhuunta si dhuumaha ay soo gaadheen oo hal rasuulku soo kacay ayuu qofka halka yimi oo watadunnuuna aada u malayseen billaahi allana aad u malaysaan aada u malayseen addunuun malayaal alifkaa ku taagan alifuliblaaq baa la yidhahda waa dhici kartaa quraada qaarkood inay cinda alwasli waalwaqti ay akriyeen laakiin waa alif liطlaaq ama ayuu noqonaya addunuun macnaa malayaal fara badan oo kala duwan baad u malayseen hunaalika markaa lobta imtixaankaasi waa qaswat laxzaab hunaalika halkaasi ubtiliya waa la imtixaamay almu'minuuna baa la imtixaamay wasulziluu waana la gilgilay zilzaala gilgilid ayaa la ruxay shadiida daran asi xoogla iyo rucba waid waagii bal xasuusta yaquulu ay lahaayeen almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ee kufri caloolada qabay iyo wladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda ay ku sugnayn maradun cudurku iyaga ayaa sii kala fog oo xilligan ayaa nifaaqiibaa muuqday dahra nifaaq dad baa hadlay ma og tahay allah wuxuli subxaanahu watacaala iyo waladiina fii quluubihim kuwa qalbiyadooda ku jiray maradun cudurku maa wacadana nooma ballan qaadin allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu wax kale ilaa huruura lugooyad mooyaane ilaahay iyo rasuulkiisana lugooyadeeda ilaa huruura oo ablaayaa soo baxaysa ma og wadwaagii bal qaalat ay tidhi daaifa koox minhum ayaga ka midi ah munaafiqiintii yaa ahla yasriba reer madiinow yasrib waa magacay madiininahaynta fii qabl islaam yaa ahla yasriba reer madiinow laa muqaama joogitaan lakum idinka idinma sugnaanin aada goobta joogtaan yani fii maqaami lmuraadaba ile khandaqi iyo dhufayskiibaa magaalo lagu xeeray magaaladaa la difaacaya war meeshan yaan laydinku gelin bay leeyihin laa muqaama joogitaan laa iqaamata laga lakum idinka farjicu noqda waar madiina iskaga noqda bay yidhaahdeen xaaladaasna ilaahay balmalaada xasuusta oo wayastadinu uu kaa idin dalbay wayastadinu uu ka idan dalbayay fariiqun qay minhum ayaga ka midi annabiya nabiga ay ka idan dalbayeen yaquuluuna xaalay leeyihiin ina buyuutanaa guryahayagu cawra waa cidla cawra waa cidla guryahii baa naga cidla walxaal bay sidaa lahaayeen maahiya guryahaasi aanay ahaanin bicawra in yuriiduuna ay maa yuriiduuna ma doonayaan ba alla yidhi ilaa firaara carar mooyaane wax kale ma ay doonaynin subxaanahu watacaala waxa uu ka warramayaa kuwa cudurdaarka beenta a la imanaya oo mu'miniin ee dalka islaamka ah xaad kastoo dee imtixaan kale uu dhaco dadku sidan un bay u kala baxayaanoo waa ibtilaa weeye allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walow dukilat haddii looga soo geli lahaa walow dukilat haddii loogu looga soo geli lahaa calayhim ayaga korkooda min akbaariha madiine hareeraheeda haddii laga soo geli lahaa lagu soo daadan labalaba dukar haddii loogu soo geli lahaa calayhim ayaga min akbaariha madiine hareeraheeda min akbaari yasrib min akbaariha madiina hareeraheeda haddii laga soo geli lahaa uma dabadeed su-iluu la weydiisan lahaa iyaga alfitna gaalnimo iyo rido oo noqda la odhan lahaa maaragtay la atowha amba la aatowha way siin lahaayeen ciddii fitantaa weydiisata oo haddii gaalooba la yidhaahdo way gaaloobi lahaayeen haddii cadowgu dhinac walba kaga iman lahaa dawadeeto fitan waa dukuulu fi lkufri iminka way kufriyi lahaayeen baa ilaahay leeyi subxaanahu watacaala waa damun fii gaayati dam oo la ceebaynaya allah wuxuu leeyi subxaana watacaala walow dukilat calayhim haddii ayaga looga soo geli lahaa min akhbaarihaa madiina hareeraheeda uma dabadeeto su-iluu la weydiisan lahaa alfitnata gaalnimo ay islaamkiiba ka noqdaan laatow way siin lahaayeen haa fitantaa ciddii weydiisatay bay siin lahaayeen amba laatow ha way la iman lahaayeen hadday sidaasi dhacdana wamaa talabbasuu kumay nagaadeen bihaa madiina kumay nagaadeen ilaa yasiiraa in yar mooyaane muddo yar un bay ku nagaan lahaayeenoo waanu halaagi lahayn baa ilaahay leeyahi subxaanahu watacaala way waxay ku mudan lahaayeen inay halaagsamaan allah wuxuu uhi wallahi laqad kaanuu waxay ahaayeen laqad kaanuu waxay ahaayeen caahadu llaha kuwa alle la ballantamay bay ahaayeen kuwa alle ballan ugu qaaday bay ahaayeen min qabli hagga horteed inaanay islaamnimada ka noqon aynay jihaadi doonaan ayay ilaahay ballan ugu qaadeen ay kula ballantameen wallaahi laqad kaanuu waxay ahaayeen caahadu llaha kuwii alle kula la ballantamay min qablu intaan ku wari imanin cabsidani horteed waxay ballan ku qaadeen inaanay jabaynin oo aanay dhabarka jeedinaynin oo aanay caranayn min qablu hore waxay alle kula caytameen laa yuwalluuna inaanay jeedinaynin aladbaara nabarada inaanay jeedinaynin wa kaana wuxuu ahaaday cahdullah ilaahay ballanqaadkiisuna mas-uula mid laysweydiiyo mas-uula mid wax la weydiiyo oo markaa ilaahay ballankaa wuu weydiin doonaa subxaanahu watacaala ballankaa waa la su-aali ayaa rabbi yidhi subxaana marka allah wuxuui subxaana watacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow lan yanfacakum idinma anfici doono alfiraaru cararku idinma anfici doono in farartum haddaad ka carartaan min almawt geerida haddaad ka carartaan aw ilqatli amba dilkaba haddaad ka carartaan waydaan ka carari karay wa idan haddii aad carartaan laa tumatacuuna laydinma raaxeeyeen amba laa tumatacuuna laydin raaxayn maayo ilaa tamatucan raaxayn qaliilaa yar mooyaane ilaa qaliilaa in yar mooyaane ala uluubikum haddaad noolataan in yar baad noolaanaysaa qul waxaad tidhaahdaa man da ladii keeba man da ladii keebaa yacsimukum idinka ilaalin doona min allah war warkuma ayaa ilaaha idinka ilaalin doona in araada hadduu doone alleh bikum idinka hadduu idinla doono suua dhib iyo xumaan hadduu alla idinla doono kuma idinka ilaalinaya aw amase araada hadduu is doono minkum idinka idinla doono raxma naxariis kumaa idinka hor joogsanaya walaa yajiduuna ma heli doonaan lahum ay lianfusihim uma helayaan min duuni illahi alla sokadii waliya mid arrintooda maamula oo u dhow waliya mid u dhow iyo walaa nasiira mid u hiiriya doona qad yaclamu allahu ilaahay waa ogsoon yahay dhab ahaan qad waa xarfu taxqiiq ma inta badan taxqiiq iyo taqriib intaba wuu faa'iideeyaaye iminka wuxuu faa'iideynayaa maarkaysa taxqiiq qad yaclamu allahu alla wuu ogsoon yahay dhab ahaan almucawiqiina kuwa wax wiiqaaya turuntureeya ila dadka dad baa wahshi geliya qad yaclamu allahu alla wuu ogsoon yahay almucawiqiina kuwa wax turuntureynaya aba wax wiiqaya mucawiqa naafada laydha kuwa wax naafaynaya ee minkum idinka idinka mida ah, ee dadka jihaadka ka fadhiisinaya iyo wlqaa'iliina kuwa leh ilaahay wuu ogsoon yahay iyo wlqaa'iliina kuwa leh liikhwaanihim walaaladood ku leh halumma kaalaya halumma kaalaya ilaynaa xaggayaga usoo kaca oo walaa ya'tuuna aan imanaynin alba'sa dagaalkana aan tegaynin ilaa qaliila in yar mooyaane waa munaafiqiin ow waxa lagu yaqaanaa fulaytinimo weeye sidaasay leeyihiin kaalaya oo walaaladoodna iskaga hadha bay leeyihiin goorma ayay sidaa leeyihiin ashixa xaal ay yihiin kuwii bakhaylnimo badan calaykum korkiina waa jamcu saxiix ashixa xaalayeen kuwa gacan adag calaykum korkiina macna qaar bakaysinimo badan xaalayihiin ashixatan calaykum xaalayihiin kuwa bakaysinimo badan oo aan muslimiinta bukalaa oo aan muslimiinta aan jeclayn fa idaa jaaa hadduu yimaado alkhawfu cabsiya hadday timaado ra'ayta waad arki hum ayaga ayaad arki yanduruuna ilayk iyagoo kusoo eegaya baad arki yanduruuna ilayka iyagoo kusoo eegaya baad arki taduuru xaal ay meeraysanayso acyaruhum indhahoodu iyagu indha geeleenaya kuf bay qaadeen taduuru xaal ay warwareegayso acyunuhum indhahoodu kalladii ay ka nadari ladii sida kii eegitaankiisa oo kale kalladii ka ladii sida kii eegitaankiisa oo kale yugshaa la saaray calayhi isagaba la saaray dee ma la degay yugshaa lamiir dee calayhi korkiisa la degay min almawti geerida aadeed bishiddati khawfihi wa jazacihi shee u khalkhalsanyii baa sii qof geeri hayso oo kale ayay indhaha cadcadka ka rogayaan kaladii ay ka nadariladi sida kii eegitaankiisa oo kaley kuu eegi doonaan yugushaa la saaray calayhi isaga la diray la miyir firay min almawt geeri darteed fa idaa dahaba markuu tago alkhawfu cabsidu iyo khawfku markuu tago salaquukum waxay idinku sii salaquukum waxay idinku sii dayn bialsina carabo shidaadin afbaran oo mishaar maaratafarfaan hadal badan maaragtay salaquukum waxay idinku sii dayn bialsinatin bay idinku sii dayn salaquukum ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkiiba waad haysaa bialsina bay idinku sii dayn carabo shidaadin afbaran ashixa xaal ay yihiin ku baqaya ku baqaya cal khayri khayrka ashixatan xaalaya kuwii ku bakayla cala alkhayr ayay idinku sii daynayaan carabada booraysa ka darta badan ulaa'ika kuwaasi lam yuuminu may rumaynin alle kuwa rumeeyey maaha oo khayrba ma laha fa axbada allaahu allana wuxuu baabiiyey acmaalahum buu alla baabiiyey camaladoodii wa kaana dalika baabiintaasina waxay ahaatay cala allahi alla korkiisa ay ku ahaatay yasiira wax sahlan oo fudud ilaahay camalkooda baabiyo subxaanahu watacaala markaas fulaynimadu maaha sifa dadka muuminiintu ay leeyihiin waa sifaat ay dadka munaafiqiintu ay leeyihiin waa inaad la socotaa waxkii shaacirku lahaa iyaga iyo kuwii lamidka haba afi silmi acyaarun jafaaun wakildatun wa fi lxarbi amhaalu nisaai alcawaariki yani marka lagu jiro maarkaysa nabadda waa dhegweyn waxaad moodaa sida dameero culculus oo kale waxaa dameere aan dhaqaaqayn wa fi lxarbi amhaalu nisaai alcawaariki marka dagaalku yimaadana waxay la jaad yihiin haweenka caadada leh oo kale alcawaariki kaanahum nimisaau lxuyaq maogtahay fulaynimadooda kalena bale waa sifaat munaafiqiintu ay leeyihiin waa khawfkii iyo khawfkii yaxsabuuna waxay u malaynayaan alaxzaaba isbahaysatadii lam yadhabuu inaanay tegin ila madiina isku xeereen ilaahay baa jabiyey laakiin waxba haysano weliba dul fadhiyo inaguma u haysano maaragtay ina yaxsabuuna waxay ogolay alaxzaab lam yadhabuu inaanay tegin wain ya'ti hadday yimaadaan alaxzaabu kuwii isbahaysatada ah hadday yimaadaan yawaddu waxay jeclaan doonaan kuwan munaafiqiinta ahi low annahum inay ahaadaan baaduuna kuwii ku baadiyeystay fi lacraab baaduuna kuwii ku reermiyeystay amba degay baadiyeystay fi lacraabi kuwa reermiigaa dhexdooda yawaddu waxay jeclaan doonaan low annahum baaduuna inay ku baadiyeystaan amba ay ku miyeeystaan fi lacraabi reermiiga dhexdooda yas'aluuna ayagoo waraysanaya can ambaa'ikum wararkiinu oo halkaa kala socda ma ogtahay saasay jeclaanahay walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen fiikum dhexdiinna hadday ahaan lahaayeen maa qaataluu may dagaalameen ilaa qaliila niman niman kuwa dagaalka ku wanaagsan oo naf lehba allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala laqad shaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugnaaday quswa ku dayasho xasanatun wanaagsan yani in lagu dayo rasuulka ilaahay aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo xaalaadkiisaba waana amar ilaahay xaggiisa ka yimi in rasuulka ilaahay lagu daydo salawaatu llaahi wasalaamu calayh uswadan marka rasuulku wuu sabray marka culwayna musaafarana wuu la yimi waanu isku difaaci lahaana wuu sameeyey amba madiina uu ku axsaab waa iska macruuf asxaabu siyarkuna way ka hadleen badan oo meelaha kaad u raashici doontaan laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli illah uswa ku tayasho xasanatu wanaagsan lakum baa la yidhi kabatan niman bay ugu sugnaatay cid walba maaha kan ayaa ku intifaacaya uswada iyo kudaashada rasuulka liman bay ugu sugnaatay qof kaana ahaaday yarju llaha alla mid rajaynaya subxaanah watacaala iyo walyawma maalinta alaakhira dambe oo wadakara allaha ilaahayna xusay kasiira ay dikraa xusid kasiira fara badan walamaa ra'aa markay arkaan almu'minuuna mu'miniintu hadday arkaan alaxzaab aba walamaa ra'aa mrna muminiintu marka isbahaystay qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintu haadaakan inaasinkan iyo duulahankanna lagu soo qaaday iyo colkani maakii weeye wacadanaa uu noo ballan qaaday allahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu wa sadaqa allahu allana run buu sheegayo wa rasuulu wamaa saada uma siyaadin hum muuminiinta maxay iimaantii ka yimaadeen yani kuwan muuminiinta ah maxay faacilku waa axsaabta imaatinkooda ay majiiu laxsaabi imaatinkaay kuwa isbahaysa ay yimaadeen uma siyaadinin ilaa iimaana iimaan mooyaane wax kale iyo wa tasliima hogaansamid ay ilaahay farqigaasi ayaa u ma arkaysa min almu'miniin mu'miniintii waxaa ka mida munaafiqiintiisoo ballankii may jebin rijaal rag baa ka mida baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala rijaal rijaal baa la leeyahay dukuur maaha muslimiinta maanta jooga inta badan dukuur bay inaguba irmaanayn baynu dhahnaa faarada maanta jooga noocaas iska yahay raggii ragga ahaa idina kuma dhici karin diintani iskama iman ma arkaysaa rag fahamsanaa ayaa ku diriray oo qaaday min almu'miniina waxaa ka mid ah rijaalun rag baa ka mid ah sadaquu xaqi caahadu allaha alla ay kula ballansameen calayhi maagaba ballankay alla u qaadeen xaqiijiyey cadigii bay ku sugnaadeen fa minhum waxaa ka mida ah mu'miniintii man mid baa ka mida ah. qabaa gutay naxbahu geeridiisii ashashiisiiba qaatay iyo cahdahu labadaba waa lagu fasiray oo mufasiriinta qaarkood ayaa sidaa le bukhaarina naxbahu amba naxbahu nadarkiisii gutay waa nadarkuu galay uu fiyey balanku ilaahay u qaaday wa minhum waxaa ka mida muuminiintii man baa ka mida yantadiru sugiyo yactadiru sugaya wamaa badeluu may bedelin cahdigii amba ballankii taabadiila bedelid may bedeline sidii bay ula yimaadeen anas ibnu maalik radia allahu canhu waa kii lahaa ayaadka waxaan u malay inay ku soo degtay anas ibnu nadar oo kale radia allahu canhu subxaanahu watacaala iyo muuminiintu maxay ballankooda u xaqiijiyeen liyajziya allaahu si uu alle ugu abaalmariyo asaabiqiin kuwa runta sheega baa la waafajiye inay ballanka ilaaliyaan liyajziya allahu siu alle ugu abaalmariyo assaadiqiina kuwa ku runta sheegay yuma yucadibahu si uu u cadaabo almunaafiqiina si u cadaabo in shaaa hadduu doono waa hadday ka noqon waayeen nifaaqooda aw amase yatuuba uu ku soo noqdo calayh ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna afuura ilaaha dembi dhaafista badan weeye raxiima allah wuxuu yihi waradda allahu alla wuu celiyey ayaa wuxuu ka warramaya axsaabkii ilan ciidamada axsaabtii buu ilaahay madiine ka haray dabaylo iyo ciidamo ilaahiya ah oo aan la arkayn baa ilaahay ku kiciyey subxaana wa watacaala sidaas darteed ba culimadu waxay leeyihiin xataa haddaanu rabaalamiin iyo waxay ku noqon lahayd riixul caqiim oo ilaahay uu ku diray reer caad oo kale ma arkaysaa markaasaa ilaahay subxaana wa watacaala iyagoo wax dagaala samaynin ayaa khalqan iyo rucbi uu ku dhacay waradda allaahu alle wuu celiyey alladiina kuwii buu alle celiyey kafaruu gaaloobay bigaydihim cadadoodii iyaga oo ku sugan ah, maaragtay waradda allaahu alle wuu celiyey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bigaydihim cadadoodii ayagoo ku sugan oo qaba ayaa ilaahay celiyey subxaanahu watacaala lam yanaaluu xaalaanay gaadhin buu alla celiyey khayra wax guulaba aanay gaadhin khayra wax khayraba aanay gaadhin oo adduunyadiina may ataanin dee ilaahay agtiisana ajar kumay lahayn oo duulaan sharci darro ah oo ilaahay diintiisa lagaga horjeeda ayuu ahaa wakafa allaahu alle ayaa ka kaafiyey almu'miniina mu'miniinta alle ayaa kaga bilaabay alqitaala dagaalka ilaahay baa ka kaafiyo dagaalba ma dhici subxaanahu watacaala wa kaana allahu alle wuxuu ahaa yahayna qawiya waa ilaah awooda badan weeye subxaana casiiza cidina aanay ka adkaanin labada ismiba halkan munaasib ku ah maaragtay qawiyan casiiza wa anzala wuxuu ka soo dejiyey alleh aladiina kuwiina wuxuu ka soo dejiyey daaharuu u hiiliyey hum kuwa mushrikiintaa u hiiliyey oo min ahli lkitaabi ka mida min sayaafihim dalcadahoodii dhufaasyadoodii ku jireen ayaa ilaahay uu ka soo dejiyey waa nimanka bani qurayda la yidhaahdo yuhuudda ka mid a ah. ayay ahaayeen ballankay rasuulka kula jireen inaanay culus oo raacin bay jabiyeen markay ballankii jabiyeen ama arkaysa ayaa dee rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa ka qaaday tallaabada adag ee macruufka ah aynu garanayno wa ansala wuxuu ka soo dejiyey alle alladiina kuwa daaharuu u hiiliyey baad odhanaysaa hum kuwa mushrikiinta ah min ahlikitaabi kamid ahaa kuwa hiiliyey min ahlikitaabi kamid ahaa min sayaasihim qalcadahoodii asayaasi waxa la dhaha wax kasta oo irtifaaca ah. min sayaasihim buu alla ka soo dejiyey qalcadahoodii buu alla ka dejiyey subxaanahu watacaala ma arkaysa waqadafa wuxuu ku tuuray fii quluubihim qalbiyadoodiina alla wuxuu ku tuuray alrucba arjazax buu ku tuuray alla subxaanahu watacaala arjazax buu geliyey baa rabbi quluubtoodii fariiqan taqtuluun taqtuluuna waa dilaysaan fariiqa qay wax alla wixii dhagooda dagaalami jiraye waa si la baadiyey wa ta'siruuna waad addoonsanaysaan fariiqa qayb kalena waad addoonsanaysaano waa dumarkii iyo carruurtii aan qaangaadhi weeye waayo wax alla wixii rag u qaangaadhay waa si gam laga dhigay buu ogtay waa si la baadiyey arkaysa allah wuxuui subxaana wa tacaala wa tacsiruuna waanaad khasaalanaysaan amba waabad addoonsanaysaan fariiqa qayb wa awrasakum alla wuxuu idin dhaxan siiyey ardahum dhulkooday deganaayeen buu rabbi idin dhaxan siiyey ardahum waa halkay deganaayeen ayuu alla idin dhaxan siiyey iyo wa diyaarahum guryahoodiiba iyo wa amwaalahum xoolahoodiiba iyo wa ardaa dhul kale ayuu alla idin dhaxan siiyey dhulkaasoo lam taba'uhaa weli aydaan istaagin oo aad heli doontaan ilaahay jismuqadar idinka ah culimadu waxay leeyihin waa khaybar qaar waa maka bay yidhaahdeen qaar waa faris bay yidhaahdeen qaar waa ruum bay yidhaahdeen in ha ahaato waa kastoo ilaahay islaamka gaadhsiiye wy allah wuxuu subxaana watacaala lam taba'uu aydaan joogsanin haarlada mid aydaan weli istaagin wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna calaa kuli shay shay walba qadiir allaha kala weye subxaana watacaala yaa ayuha nabiyu nebiyow kul waxaad tidhahdaan yaa zawaaji haweenkaaga waxaad ku tidhaahdaa arrintana waxay ahayd amar ilaahay rasuulkiisa siiyey salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi wa amrun min annabiyi markaa ilaahay baa faray inuu rasuulku kala dooransiiyo haweenkiisa inuu furo oo ay iska tagaan si ay cid kale u guursadaan iyo oo daete iyo quruxdeeda ay u helaan iyo inay rasuulka ilaahay agtiisa ay ku sabraan iyo nolosha adag ee uu ku jiray dabadeedna ilaahay agtiisa ay kaga helaan ajar iyo abaalmarin dabadeedna waxay doorteen ilaahay raali ha ka noqda ee rasuulka ilaahay radia allahu canhuna wa ardaahuna ilaahay iyo rasuulkiisa ayay doorteen sidaas daraaddeed ilaahay wuxuu u kulmiyey inay adduunyada iyo aakhiradaba kuwa liibaanaan ay noqdaan maarkaysaa <clears throat> markaa diyaargelintaasi ma arkaysaa may noqon kuriin maarkaysaa haddaad haweeneydaada ku tidhaahdo haddaad doonanayso inaan ku furo soo gala ikhtiyaarkaasi ma noqonayo balaaq ma noqdo haddaa intaad ikhtiyaarka gelisay aanay koolaan furiinkaan doonaya allah wuxu subxaana watacaala yaa ayuha shaagan annabiyu nebiyow nebiga ahow waxaad tidhaahdaa liaswaajik haweenkaaga waxaad ku tidhaahdaa sagaal bay ahaayeen maalinta sidan ilaahay kuwii rasuulkiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh sagaal dumara ayay ahaayeenoo markaa rasuulku maalintaa sagaal buu qabay shani quraysh bay ahayd shantaa quraysh ahaayoo shantaa qurayshta ahaa waxay kala ahaayeen caaisha iyo xabsa iyo umu xabiiba iyo sawda iyo umu salama radiallahu canhuna waxaa kaloo rasuulku qabay safiya bintu xuyayin oo iyadu baynadir kasr nubayriya bay ahayd maymuna bintu lxaarisna wuu qabay oo hilaaliye ahayd sayna bintu jaxash oo iyaduna asadiya ahayd buu qabay iyo duwayriya radia allahu canhuna waardaahum waardaahuna ajmaciin markaa sagaalkaasaa rasuulku qabay salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka waxaad moodeysa waxoogaa adduunyadana inay qaarkood yaro dhowdeen baad moodeysaa allah wuxu subxana wa yaa ayuha nabiyu nabiyow kul waxaad yidhaahdaa liazwaajka waxaad ku tidhahdaa in kuntunna in kuntunna haddaad ahaateen turidna kuwii doonaya alxayaata nolosha kuwa doonaya addunyaa liidata iyo waziinataha addunyada quruxdeedaba fataaalayna kaalaya fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idiin raaxayne oo wa usarixkunna waan idin sii dayne rashidayn oo kunna waan idin sii dayne sii saraaxa siidayn siidayntaasoo jamiila wanaagsan wa in kuntunna haddaad ahaateen turidna allaha kuwii alla doonaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara daarka kuwii doonaya alaakhirata dambe fa ina allaha alle acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaati kuwa samafala rabbi wuxuu u diyaariyey ee minkunna idinka ah ku dayaani idinka idinkamid ah orani minkunna ah idinka ah ajara ajar buu alla u diyaariyey abaalmarin ajarkaasoo cadiima weyn baa ilaahay idiin diyaariyey subxaanahu watacaala ma arkaysaa markaa siday u dhammaayeenba waxay doorteen rasuulka ilaahay bay doorteen oo aanay maaragtay khilaafin maarkaysa eh, marka haweenka rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi may ahayn kuwo maaragtay adduunyo doortay waa markay doorteen ilaahay subxaana watacaala waad aragteen xuquuqda badan iyo ixtiraamka badan iyo qadarinta badan oo ilaahay siiye subxaana in la daabsan maaha in la dhaleeceeya maaha waa ummahaatulmu'miniin bay ahaayeen waa la ixtiraamayaa mid ayaga meel in lagaga dhacana lama ogola erey xuna in soo qaado xataa culimmadu waxay gaarsiiyeen caaisha radia allahu canha ilaahay waa kii ku beri yeelay kitaabkiisa qur-aanka ah xumaanta ay faafiyeen nimankii munaafiqiinta ahaa bacda baraatiha intaa ilaahay ka beri yeelay xumaantii munaafiqiintu ay been abuurteen qaar muslimiinoo wanaagsan in hadee maaragta ay ku dagmeen ay ku garsoomeen cidda dambe ee sheegta waxay mudanaysaa ma arkaysaa arrin culus iyo gaalnimo ayuu qofku ku mudan doonaa wax sahlan ma aha waayo maadaama ay rasuulkii ilaahay la xidhiidhsadeen waxay helayaan ajar weyn oo ballaaran bay helayaan sidoo kale dembigooduna wuxuu noqonayaa mid culus buu noqonayaa allah wuxu uhi subxaana watacaala haday la yimaadaan yaa nisaa annabiyi nabiga haweenkiisow oo waacid buu ilaahay u waaninaya haweenkii maaragtay rasuulka doorta ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daanta dambe man yati qofka la yimaada man ya'ti qofka la yimaada ee minkuna idinka idinka mid ah mintani waa tabciidiyadii markaa iminka ee minkuna idinka idinka mid ah bifaaxisha xumaan faaxishada waxaa loo jeeda annushuus waa santaagid iyo maaragtay dabeecad adkaan ama akhlaaqsamo sina maaha waayo guryaha ambiyada sinadu maba gasho cisma waa dhici kartaa nebi ambiyada ilaahay ka mid a ah haweenaydiisu inay gaalowdo laakiin suurtagal maaha guri nebi inay sina ka dhacdo waxyaabaha ambiyada ilaahay macsuumiinta ay ka yihiin ayay ka mid tahay marka bifaaxisha xumaan waa nushuud waa iyadoo ninkii ku adadkaasa u moog tahay maaragtay mubayina cabd saas odhanaysaa mubayica cad makakana waa shardi wa shardu laa yaqtabi alwuquuc shardiguna keeni maayo dee maaragtay shaygan u nunfaco la keenayo oo haweenkii rasuulkaba arrintani kamay dhicin waayo nabilahi maarka allah wuxuu lehy subxaana watacaala yudaacaf waa loo laalaabi yudaacaf waa loo laalaabi lahaa ayada ilan duwar baa le lahaa haweeneyda xumaan baa la timaada ee haweenka rasuulka ah alcadaabu cadaabka ayaa loo laalaadi bicfayni laba laabi bicfayni laba jeer laba jeer baa loo laba laabi doonaa oo allah subxaanahu watacaala ciqaab adag ayuu ku ciqaabi doonaa weeye wa kaana wuxuu ahaaday daalika cadaabkaa la laalaabayaa hadday mid idinka idinka midi xumaan la timaado wadaalika kaasi maanaa cadaabkaa la laablaabayaa ee alla laba jibaarayaa wuxuu ahaaday cala allahi alla korkiisa wuxuu ku yahay yasiira mid saalan oo u fudud subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa